inayna ahaynna waxay u daliishadeen xadiidkii طalxata bni cubaydillaahi ee qisadii dimaam ibni thaclaba hal calaya gayruha khamsu salawaatin katabahuna allahu fi اlyowmi wاlleyla shan salaadood baa waajib idinku ah wuxuu yidhi hal calaya gayruha salaadaan shanta ahayn oo waajiba miyaa jirta waxaa yidhi nabigu maya ilaa an tatawaca inaad sunno tukanaysa maahane kaas waa loo daliishado waxay yidhahdeen nabiga calayhi salaatu wasalaam shan salaadood keliya inay waajib tahay wixii kaloo dhanna sunno yahay ayaa laga faa'iidaysanayaa amarka fasalli lirabbika wanxarna saa darteed amru nadbin wax istixbaabin wey nabiguna mucaad markuu yaman u diray wuxuu yidhi waxaad u sheegtaa an allaha iftarada calayhim shan salaadood ilaahay inuu ku waajibiye u sheeg buu yidhi shan ka badan lama fari jirin dadka lamana waajibin sidaasayna dhammaan culimmada waa sunnale u daliishanayaan inay taasi caddayn u tahay inayna wujuub ahayn wa qiila waxaa la yidhi fardu kifaayatin weeye waa waajib dadka qaarkii inay oogaan loo baahan yahay lianna shicaar iyo astaan waaweyn oo shacaa'irta islaamka ka mida weeye shacaa'irtana waxa ugu yaray noqoto fuqahada qaar sida ay qabaan waa waajib kifaaya dad waajibkii u quma haddii la helana inta kale dembi ma laha wa tushracu waxaa la jideeyey jamaacatan jamaaca in lagu tukado sidaasaana nabiga laga dhexlay sala allahu calayhi wasalam salafan iyo khalafna ay soo kala guureen oo kala dhexleen in salaada ciidda la ysugu yimaado oo jamaaco lagu tukado imaamkuna yimaado oo khudbeeya saynu arki doonno laakiin welilmunfaridi qofka keligii ahna waa tukanayaa iyo walcabdi addoonkii iyo walmar'ati haweentii iyo walmusaafiri musaafirkiiba intan waa farqiga u ay ku kala duwan yihiin qaybo ka kamida jumcada iyo ciidda jumcadu dadkaasi ahalkeedii ma aha jamaaca la-aanna lama tukan karo laakiin wuxuu leeyahay ciidda maadaama waa sunno aan nidhi qiyaasan cala sunan sunanka jamaacada loo jideeyey oo dhanba qof keligii waa tukan karaa safarna waa lagu tukan karaa haween iyo addoonna way tukan karaan sida sunanka kale salaadahaaba ay u tukadaan waxay farac ka tahay sunanimaday farac ka tahay wa waqtuhaa xilligeeda marka mas'aladaas in dadka ay sunno u tahay inay wada tukadaan cala saxiixi qofka xaajiga ah ee mino jooga yowmulcaashirka ciidul adxaaga ayaa laga soo reebayaa qofka subaxaa jooga sidii nabiguba sheegay sala alla alay slam sameeyey camalkiisu ramyu ljamaraat weeye yowma alxaji alabar kadibna nabigu waa khudbeeyo maalinkaa salaatulciid ma tukan halka waxaa laga gartay camal kaleoo fara badan buu ku mashquulsan yahayo qofka xaajigaa sunna uma aha maalinta yowmulcaashirka ah isagu ciid inuu tukado sida yowmkii ka horreeyey carafaba qofka carafa jooga aynan sunno u ahayn inuu soomo dadka kalena ay sunnada ugu tahay wa waqtuhaa waqtiga salaada ciidu bayna uluuci shamsi qoraxdu marka ay soo baxdo iyo wa zawaaliha intaynan zuulinayn duhur soo gelin inta udhaxaysa waay waktiga salaada jumce salaada ciiddu waa markay qoraxdu soo baxdo ilaa waktiga kale nahyiga laga gaaree waqtu zawaalka laga gaaro inta udhaxaysa baa salaatulciid waktigeedii ah qayb ka mida waa itifaaq nusuusta nabigana ficilkiisii sidaasuu ahaa sala allahu calayh alih wasalam qoraxdu markay waxoogay soo baxdo ilaa waktigii istiwahee zawaalka ka horeeya la gaaro in la tukan karo waana tay culimmadu kusoo koobaan maa bayna annahyeyni labada nahyi ee salaada la yska reebay inta udhaxaysaa la tukanayaa nahyiga cinda tuluuci shamsi qoraxdu markay soo baxaysa ah iyo nahyiga cinda alistiwaa'i bartamaha markay gaarta ah oo naarta jahanamaa la huriyaa ay ku timid nusuusta qaarkoodii labadaa nahyi intuu udhaxaysa waktigeedii waa yahay laakiin waxay culimmadu isku qabteen oo shaaficiyadu ay caddeeyeen iyo u qabaan xataa qoraxdu mar hadday soo baxdo inay kor u yar kacda qasab ma aha hadday qayda rumxin waran qadarkii oo nahyigii la dhaafana waa itifaaqan ciidda in la tukan karo markay soo baxdo iyo intaan waktiga nahyiga la dhaafinayne yaraha kor noqon ma la tukan karaa nacam fi lmadhab madhab wa waqtuhaa maa bayna طuluuci shamsi iyo wa zawaaliha wey mar hadday qoraxi soo baxdo walow waqtigii karaahadu baaqiba ha ahaadee ciidda waa la tukan karaa bay yidhaahdeen madhabkaana waxaa la qaba imaamu maalik raximah اllahu tacaala waxayna kaga jawaabeen waktiga nahyiga ee nusuusta ku soo aroortay waa salaadaha aan sababka lahayn tan ciiduna min dawaati lasbaabi weeye salaadaha sababkaana awqaatulkaraaha iyaga ma khusayso sida jamhuurta culimmadu ay qabaan raxmatullaahi calayhim wa yusanu waxaa sunno ah taakhiiruhaa in la dib dhigo litartafica inay kor noqoto darteed karumxin waran qiyaastii qof jooggii ama waran qadarkii intay qoraxdu kor usoo yarbaxayso in loo yarkaadiyaa sunno ah. istixbaabkaasina wuxuu ka yimid laba wej in nabiga itibaac ama saddexan idhaahdo mid waa itibaaca nabigoo saasuu u tukan jiray sala allahu calayhi wasalam midna waa khuruuja min alkhilaafi oo dad baa waajib ka dhigay oo yidhi xilligaa xilaa ay qayda rubxin kar noqoto waqtigeedii maba soo gelin ta saddexaadna waa khuruuju min alkhilaafi mustaxabun kale oo awqaatu nahyiga in asdawaatul asbaab la tukan karana culimmada qaar baa diidan khilaafaadkaasoo dhan in laga baxa labada ah iyo inay kusii fiican tahay nabigu suu yeeri jiray sala allahu alayhi waalihi wasalam qayda rumxin inay kor noqoto wey saasaa sunno ah wej shaaficiyado waxaa jira leh yajibu oo waqtigeedu maba soo gelinba xilligaa ka hor wahiya salaada ciidu rakcataani laba ragcadood weeye cumar bayna ka sugan tahay radia allahu canhu ardaahu wakiil ahaa salaatu ljumucati rakcataani wa salaatu lfitri rakcataani wa salaatu ladxaa rakcataani wa salaatu safari rakcataani tamaamun gayru qasrin calaa lisaani muxamadin sala allahu alayh alih wasalam jumcadu waa laba ragcadood labada ciidoodna waa laba laba ragcadood salaada safarkana waa laba ragcadood saasay ku dhammaystiran yihiinee gaabin ma aha nabi maxamed afkiisaanan ka furaa sala allahu calayh waali wasalam inuu saa yiri taasaa u daliila iyo ijmaaca muslimiinta oo weligoodba salafan can u yahay khalafku kala dhaxleen in laba ragcadood la tukado yuxramu biha waa la xiranayaa oo takbiir baa lagu xiranayaa sida salaadihii kaleba takbiirta loogu xiranayay cumuumkiibayna soo gelin nabigu yidhi salaada miftaaxu salaati ahu miftaaxu salaati alطahuur wa taxriimuha atakbiir wa taxliiluha atasliim tahaarana waa shardi takbiirna waa lagu xirtaa assalaamu calaykumna waa lagaga baxaa cumuumkaana way soo gelaysaa uma yaأti wuu la imanayaa biducaaءi اliftitaaxi ducadii lagu furfuranayay buu ka la imanayaa qiyaasan calaa saa'iri الsalawaati sida salaadahoo kaleba sunniya faradba loola yimaado ayuu iyadana ula imanayaan oo salaadihii unbay ka mid tahay uma sabc sabci takbiiraatin toddoba jeer buu takbiirsanayaa markii uu salaada xirto iftitaaxana dhammeeyo qiraa'adii iyo faatixana oon weli bilaabin buu toddoba takbiirood la imanayaa ragcadda hore toddobana shan buu la imanayaayoo waynoo iman doontaa in labadaas toddoba iyo shan lala imanayana nabigeenna ay ka sugan tahay sala allahu alayh ali wasalam axaadiid dhowrah oo ugu xoog badan yahay xadiidkii cabdicamr bni shucaybin can abiihi can jaddihi jadihi cabdillahi bni camr bni caas uu nabiga ka warinayay sala allahu alayhi waalihi wasalam wuxuu takbiirsan jiray buui ciidulfitriga ragcadda horena toddobo ragcadda labaadna shan labadabana qiraa'adaa ka dambayn jirta markii uu toddobada dhammeeyuu wax akri jiray tanna shanta markuu dhammeeyuu akrin jiray riwaayadka qaarkoodna waxay ku dareen sira siwaa takbiirati lixraami takbiiratay lixraami waalqiyaami la tirin maayo takbiirtii hore xirashada allahu akbarta ahayd lana tirin maayo markaad soo istaagtay ragcaddii allahu akbartaad kusoo istaagtay labadaa la tirin maayo oo arrin sugan weeye yaqifu wuu istaagayaa bayna kula kulli intayni laba rag takbiiroodoo kalaba wuu ku yar hakanayaa dhexdooda ka aayati muctadila inuu dhiganto aayad dhexdhexaad oon gaad u gaabnayn aadna aanu dheerayn aayadaha dhexdhexaadkaa qadarkood buu u dhexaysiinayaa qadarkaana wuxuu le samaynayaa yuhalilu wuu tahlilsanayaa kelimatu tawxiidkuu akrinayaa wa yukabiru waa takbiirsanayaa wa yumajidu allana waa sharfayaayo rabbi subxaanahu wa tacaala ammaantiisa ayuu samaynayaa in adkaar la aqrinayo takbiiraha dhexdooda waxay u deliishadeen laba daliil midna waa marfuuc midna waa mawquuf amaa midka marfuuca waa xadiis jaabiro imaamu lbayhaqi fii sunanihi ku warinayo oo uu leeyahay nabigu jaabir waxuu leeyahay sunnadu waxay ahayd inuu salaada u takbiirsada labada ciidood toddobo iyo shan waa labada ragcadood yadkuru llaha maa bayna kulli takbiiratayn laba takbiirood oo kasta inta udhaxaysana ilaahay uu xusayo dikri ilaahay buu akrinayaa haddaba dikriga xadiidkaasi waxay leeyihin culamada qaarkood iyagu waxay leeyihiin waa tasixiyey ninka la yidhahdaa bayhaqi laakiin ibnu turkumani markuu bayhaqi naqdinaya aljawhar naqi fi raddi cala lbayhaqi sunankiisa wuxuu sheegay sanadkiisu inuu dacfi ku jiro waxaana ugu mashhuulsan ducafadiisaas caliy bni caasim nin la yidhaahdo oo xagga xifdigiisa daciifka ah waxay yidhaahdeen laakiin qoladani waa daciif laakiin daciifkiisu dacfi aada u adag ma aha fii fadaa'il ilacmaalna waa loogu camalfalaa waxaan ku ayidaynaa aharkii ibni mascuud ka sugnaa ibni mascuudkiisu waa sugan yahay radia allahu canhu ardaah labada takbiirood dhexdooda xamdiga ilaahay iyo wahanaawu calayhi baa la aqrinayaa buu yidhi intii la weydiiyey mascuudow ciid baad soo gashay salaadiina waa la tukanayaa waan takbiirsanayaa intaasoo jeer takbiiraha maxaa u dhexeeyaa layidhi markaasuu yihi dikriga ilaahay alxamduhu wahanaawu calayhi inaad ammaantood ku xamdido baa labaday takbiirood bay udhexaysiinaysaa kaasay u daliisheen raxmat ullaahi calayhim wayaxsunu waxaa wanaagsan inaad tidhahdaa subxaana allaahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allahu wallaahu akbar intaa inaad tiradaa fiican inkastoo ay dikriga uun ka mid tahay maqaamka la joogo tahliishii iyo takbiirtii iyo tasbiixdii inaad isu geyso saasaa fiican bay yidhaahdeen maxaad isugu fiicnayseen liqowlihi tacaala waalbaaqiyaatu asaalixaatu khayrun cinda rabbika hawaaba wa khayru wa khayrun ml mubtada ayb wakayru mla albaqiyat الصaalixaat mufasiriinta qaarkood oo jamaaco badanah oo cikrimiya caطaa iya kamid yihiin waxay ku fasireen subxaana اllahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila اllah wallahu akbar way albaaqiyaat الصaalixaat ku fasireen marka baaqiyaat الصaalixaat haddaan intaa ku fasiro taasoo ilaahay taa in meesha la geliyaa nala fiican bay yidhahdeen iyagu inta adkaarta ayaa takbiiraha markuu dhammeeyo uma yatacawadu shaydaankuu iska naari wayaqra'u wuuna aqrinayaa faatixadii waxaa ka dambeeya gadaal laga sharxi doono ayuu aqrinayaa isticaadadana ilaahay baa yidhi waidaa qara'ta alqur'aana fastacid billaahi min ashayطaani arajiim salaadaha kaleba isticaadada sida loo aqrinayo qiyaasan calaa saa'iri salawaati e marka wayaqra wuu aqrinayaa daliilkeedii iyo waxa la aqrinaya waa iman doonaa wayukabiru waa takbiirsanayaa fi thaaniyati ragcadda labaadna khamsan shan jeer buu takbiirsanayaa qabla alqiraa'ati intaanu waxba akriyin takbiirtii lasoo istaagayeyna kuma jirto labada takbiiroodoo kasta dhexdoodana iyadana adkaartii la aqriyayay tii hore ay la mid tahay tirada unbaa kala badan xadiidkii camr ibn caas cabdillahi bn camr ibn caasna sidaasuu labadaba u sheegay sabcan wa khamsan labadaba wa yarfacu kor buu u qaadayaa yadayhi labada gacmood fi ljamiici takbiiraha oo dhan dhammaan takbiirahan salaada kor baad u qaadaysaa sidaasayna jamhuuru jamhuurulfuqahaa qabaan waxaynan u daliishadeen qiyaasan cala asalawaati waxay dhaheen salaadu dhammaan takbiiraadka salaada inteeda kale takbiiraadka fi lqiyaami dhaca gacmaha kor loo qaadaa ama takbiirat lixraami dheh ama takbiirat rukuuci dheh intaan takbiir aragnay takbiiraad soo noqnoqda oo taagnida lagu lagu kusoo noqnoqdana ciidda waxaa shabaha janaazadaa shabahda janaazadana waxaa ka sugan ibni cumar takbiir kasta inuu gacmaha kor u qaadi jiray waxay yidhahdeen ay ku dareen hadalkaa ibnu cumar ficilka uu sameeyey marka hore janaaza marka la joogo way inoo iman doontahay walaa naclamu lahu mukhaalifa min asaxaabati horta dheh qaaciidadii guud ee salaadaha sidaan takbiiraadka qiyaamka ku baranayna waafaqday dheh haddaba ciidana qiyaasan cala janaazati baan dhahaynaa amaa xadiidka daara qutni iyo kayrkii wariyeen nabigu waa takbiirsan jiray uma laa yacuudu waxay yidhaahdeen laa yasixu biitifaaqi lmuxadisiina mucadintaaba isku raacay bay dhaheen kaa inuusan wax salle ahayn saa darteed kaa isaga miiska fagaaraha iyo aahaartaa iyo qaqacyada guud baan ku caaridaynaa hala imanina cidda tasiixisayna waxoogay u tasaahulay bay yidhahdeen halkaasay la mareen walasna ma aha takbiiraadkaas fardan waajib ma aha walaa bacdan sunna muakadana ma aha takbiiraadka qiraa'ada ka horeeya ee lagu celcelinayo waajibna ma aha sunno muakadoo sujuudu sahwi lagu kabana maaha ereyga bacdan abcaadu salaa markay ku leeyihiin waa nooc sunanka muakadka ah salaada ee weliba sujuudu sahwi lagu kabo ka mid ma aha saas darteed waajib ma ahano dambaabi maysa haddaad ka tagto sunna muakadoo loo sujuudana ma ahano haddaad ka tagto sujuudu sahwi inaad ku kabto uma baahnid <clears throat> walow nasiiha hadduu halmaamo oo washaraca uu gudagala fi lqiraacati akhriskii faatat way tagtay waktigeedii halkaa takbiirsan lahayd haddii intaa ay salmaantay ilan ciidu marmar bay timaadaa salaadow caadigii ah unbaad allahu akbar iyo qiraaa unbaad taqiinay maalinkii ciiddii si unbaad u halmaantay allahu akbartii kadibba alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin baad bilowday faatad waktigeedii way tagtay oo hadda dib loogu noqon maayo sujuudu sahwina lagu kabi maayo wa taasi waa qowlka jadiidka ee imaamu shaafici raxima allahu tacaala wa fi lqadiimi qowlka qadiimka wuxuu leeyahay yukabiru wuu takbiirsanayaa maa lam yarkac inta aanu rukuucin laakiin waa laga xoog badan yahay labadan qowl waxay ku kala saraysan yihiin takbiirtan maxalkeeda iyo mawdiceeda iyo makaankeedu ma qiyaamka ah mise waa qiyaamka bishari an yakuuna qabla alqiraa'a qabla alqiraa'a haddii shardi laga dhigana waktigeedii waa tagay oo jadiidka waaye qadiimka laakiin wuxuu ku salaysan yahay mawdic adiya maxalkeedu qiyaamka oo dhan weeye afdalku waa qabla alqiraa'a haddii bacda alqiraa'a la takbiirsadana dhib ma laha halkaasuu ku salaysan yahay saa darteed waktigeedii weli ma tegin waaye ayb wayaqra'u wuxuu aqrinayaa bacda alfaatixati faatixada kadib faatixada waa lama huraan xadiidkii cubaada cumuumkiisii baana loo dariishan laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati lkitaabi salaadu ma jirta nimaan faatixo aqriyin mana kala farqina nabigu salaada farad miyaa mise waa sunno oo nakiratun waqacat fii siyaaqi nafyi tufiidu lcumuum wey laa salaata farad iyo sunnaba janaazi iyo ciidba jumciya jamaacaba intaba isku mid waaye faatixada waa waajib marka wayaqra'u bacda alfaatixati wuxuu aqrinayaa fi luulaa ragcadda hore qaaf suuratu qaaf alqur'aani almajiidi wuu aqrinayaa wa fi thaaniyati midda labaadna iqtarabat iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamaru bikamaalihimaa labadabana wuu dhammaystirayaa waana sida ku sugan xadiidka abi waaqid ilaythi radia allahu canhu wa ardaahu in nabigu labadooda qaaf iyo iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar uu ku aqrihi jiray jahran isagoo kor u aqrinaya weliba sidaasaana nabiga ka sugan sala allahu alay wasalam waxaa kaloo ka sugan sabbix isma rabbika alaclaa iyo hal ataaka xadiidu lghaashiyati in la aqriyana iyana way sugan tahay laakiin dheerarkooda iyo aakhira xusuusintooda badan bay shaaficiyadu fadileen iqtarabat isaacati iyo qaaf in lagu kala akriyo waysana waxaa sunno ah bacdahumaa labada ragcadood ee salaada ciidda kadib khubataani baa sunnaah halkan wuxuu kuu sheegay khudbada xukunkeedu sunno weeye waajib ma aha waxaa loo daliishanayaa salaaduba hadday sunno tahay khudbaduna salaaday tabacu tahay inuu tabacii faraca ahaa ka xukun weynaada asalkiisiina qaacida maqbuula maaha bay yidhahdeen marka koobaad marka labaad khudbadii jumcada in la dhegaysta waajib bay ahayd tanna nasa nabiga waxaa ka sugan sala allahu calayhi waalihi wasalam inuu yidhi waan khudbaynaynaaye qofkii raba ha dhagaysto dadku way iska dareeri karaan inay iska sheekaystaan qaarkoodna way u banaantahoo dembi maaha fa hadaa daliilun inuu xukunkeedu sunno yahay bacdahumaa labada ragcadood bay ka dambeeyaan khudbadu ciidda iyo jumcada furuuqda udhaxaysay ku kala duwan yihiin khudbooyinkooda waxaa ka mid a jumcadana khudbada horaysa ciiddana khudbada dambaysa oo lasoo horumarin maayo nabiga abuubakar cumar qabla ciid bay leeyihiin qabla khud bay tukan jireen ciidda nimankii reer beni umaye ahaa marwaaniyiintiibaa bilaabay inay ciidda kadib ka hor khudbada akhriyaan saxaabadii oo nool waa kii abi saciid faraqa jiidi jiray ninkii oo mimbar sii fuulaya oo uu leeyahay maxaad samaynaysaa salaadaa ka horreyn jirtay markaasu wuxuu yihi qabtu maa hunaanika or waxaad ogey waa laga baxay aniyo ka tag buuli meesha wallaahi baan ku dhaartay wixii aan ogaabaa ka khayr badan bidcada aad samaynaysaan uu ku leeyahay sababtoona waxay ku cileeyeen dadku dhagaysan maayaan oo salaada assalaamu calaykum markii la yidhi maadaama la yidhi waa iska dareeri kartaan khudbadii cidina dhegaysan mayso iyagana niman wulaada oo dulmiya wax laga tirsanayoon aada loo jeclan bay ahaayeeno salaadaasaa dadka dhib ku hayd ay la tukanayaaniyo inta qasabka waajibkaa assalaamu calaykum markii la yidhaahdo golaha la banayn jiray innaga khutabkii marwaaniga ahaa iyo tii sharciga ahaydba waan isku darnay oo ciidda marka la yimaado maantao dhan khudbe iyo muxaadara socota markii weli baad maaragtay inta yar baad ka cabaadaysaane yaryare qowmiyaad shan lix oo meel ku wada tukada oo muslimiin aqaliyaa ah haddaad aragto oo layidhi qolo walba waa inay shantood daqiiqa kelimadoodii jeedsadaan afkooda intaan khudbada salaada la gelinayn khudbada loo gudbin markaasaa lix shan afar khudbo baa salaada ka hor dhici marka khutabulmarwaaniya hadda iyagoo si kale ay jiraan ciidda keliya ba hayde hadda mid jumcadaana waa lagu daro waad aragteeno af sawaaxil baa lagu horreysiiya waddankan iyo af ingiriis kadib baa carabi tikhaantikhisa oo dabakariixa ama urdu meelaha masaajidda hindiga ama afka turkishka meelaha turkishka kadib baa khudbo carabi ah oo allaheed alla yahay oo naf iyo sakaraada la akrinayaa waxay ugu badnayd maalinkan masaajid anoo jumco soo daahay soo galay imaamka ismusaan muadinkiioo aadaankii sii dhammaynaya imaamkana mimbarka saaran yaan soo galay taxiyatulmasjid tukaan idhi ragcaddii labaad markaan rukuucay imaamku wuu soo degay khudbadii waa dhameeyey labadii khudba way dhammaadeen tii hore u dhameeyey tii labaadna labadii ragcadood ragcaddii labaad rukuucsan buu dhameeyey saa imaamku waaba soo dego waa salaadii waa la aqimaya de khudbada maantao dhan baa af lagu hadlayay turki bay ahaayeen baa maanto dhan lagu wacdinayo nuxurki waa la dhamaystay marka halkaasaa marka khudbadii waa la nuxurtiray laakiin khudbadu bacdahumaa saasaana nabigu ala slam yeeli jiray iyo khulafadiisii ilaa reer bani umaya marwaaniyiinta ay qabsadeen waxaa kaloo masalada saddexaada ah, khubataani laba khudbay leeyihiin wey oo hal khudba aynan ahayn anugu inta aimadii fuqahadii mutaqadimiintaan arkayay wax hal khudba ay yidhi ma arag hal khudba ka dhigay ma arag mutaakhiriinteenii wax qorayse hal khudbay ka dhigayaan laakiin shardi ma aha labada khudbo dhexdooda in la fadhiisto innaga soomaalida booska waxaan u matalaa labada khudbo af carabiga iyo soomaaliga baan iska niyoona maadaama juluusuusan shardi ahayn intaabaana dadku ku dhib tahay labada khudbana inaad kala goysuun baa muhimay yidhaahdeen fuqahaduye dhexdooda sidii jumcadii inaad fadhiisato sharti iyo waajib midna maaha saas darteed laba khudba haddii la aqriyo haddii soomaaliya carabi la aqriyo laba khudba waa la akriya maqaamkoodana way gelayaan arkaanuhumaa tiirasha khudbooyinka labada khudbo ee jumcadu kayhiya waa isla arkaantiiyo tiirashii fi ljumucati fii khudbati ljumucati loo shardin jiray xamdigii iyo dikrigii iyo qiraa'adii iyo intii laga rabay arkaantii khudbat ljumuca baa laga rabaa arkaanta khudbat lciid halkaa waxaad ka garatay arkaan haddii la yidhi shuruuda kala mid maaha arkaantiibuu ku khasisay mafhuumka hadalkaana waxaa laga fahmayaa inayna shuruuda shardi ahayn istaagna shardi ma aha qiyaam baynahubaa la fadhiistana shardi ma aha cala almadhab sida uu yahay jirta madhabka ah oo ale waxay lamid tahay jumcadii fi larkaani washuruui wej ay fuqahada shaaficiyada qaarkood leeyihiin weeye qaarna alimaam istakriy ay u tiiriyaan raxmat ullaahi calayh yucallimuhum wuxuu barayaa fi lfiri ciid lfiriga axkaamta firaduu baraya iyo zakaat firiga wa fi ladxaa udxiyadana ciid aludxiyata axkaam ludxiyuu barayaa in axkaam ludxiya ciid la baro nabigay ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu ku sheegay nabigu calayh salaatu wasalaam ciiddii uu dadka tukinayay ninkii salaada iyada laga tukada kadibna xoolihii gowraca adxiyada bay ka gudaysaa laakiin ninkii salaada ka hor soo gowracay shaatun reerkiisi uu gowracday weeyo nusukii ma gelayso ciidulfitrigana waa looga qiyaastay haddii su-aali timaado ciiduladxaada waan garannay axkaamtii la bara dadka oo udxiyadii axkaamteedii weli waktigeedu waxaa la gowracayaa bacda salaa laakiin zakaatulfitri see loo bari waxaaba la yidhi qabla salaa ha soo bixiyaan camal waktigiisii lasoo dhaafay hadda ku celintiisu maxay tari haddaad tidhaahdo fi lmadhab waxay ku leeyihiin qabla salaa in la bixiyo sunno weeye waajib ma aha maalintaasoo dhan waa la bixin karaa dadkuna in yar baaba haleelayo in badan baan haleelaynine eh, axkaamta salaada ciidda kubar bay kuleeyihiin hadda laakiin yaa dhegaysan wey yaftatixu wuxuu ku furfuranayaa alulaa midda hore bitisci takbiiraatin sagaal takbiirood buu ku furanayaa waaaniyati midda labaadna bisabcin toddobo walaaan oo xidhiiroon dikri uma dhexeeya kuwan halkan wuxuu ku leey khudbada markaad bilaabayso xamdi ha ku bilaabin alxamdu lilaahi in alxamdu lilaahi ha dhihin allahu akbar allahu akbar ku bilow ta hore sagaal jeer baad dhihi bilowgeeda tan dambana toddobaad dhihi takbiirtan iyo takbiirtii salaatulciidka waxay ku kala duwan yihiin tii hore dikri baa u dhexayn jiray tan laakiin dikri uma dhexeeyo walaaan xiriir dabadaan isugu qoran allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar oo wacdi baa daba yaalla waxaa loo daliishaday waxa la yidhaahdo mursal khabar mursal oo kusoo arooray oo nin taabica uu leeyahay sunnada nabiga waxaa ka mid ahayd imaamku maalinta ciidda ah fitriga iyo adxada markii uu mimbarka fuulo inta aanu khudbaynin sagaal jeer allahu akbar inuu yidhaahdo toddobana marka uu tadambe uu istaaga uu yidhaahdo kadibna uu ducaysooo takbiirsadoo dadka kadib wuxuu rabaa uu sheego mase sugnoo daciif weeye ee waxaad un tiraahdaa fadaa'ilu acmaal weeye taabicigu hadduu mina sunnati yidhaahdo marfuucun xukman weeye waa xadii mursal ah xadiidka mursalka shaaficiya soo idinkii daciifka ka dhigi jiray oo mursalkii dalaa'il kaloo xoogeeyena aan jirin haddiibay maalikiyada iyo xanafiyadu hadday daliishan laha daliishadaan warkaa madhabkooda waan aqbali karnaa oo iyagu way daliishadeen waxtaja maalikun kada nucmaanu wa taabicuuhumaa bihi wadaanu waa kii ciraaqi lahaa markuu xadiidka mursalka ka hadlayay waxtaja maalikun kada nucmaanu wa bihi wadaanu idinku waxaad ka mid ahaydeen qaybta labaadee uu yidhi waraddahu jamaahiru nuqaadi liljahri bisaaqiti fi lisnaadi wasaaxibu tamhiidi canhu naqala wa muslimun sadra kitaabi asalahu waad kamid ahaydeen waxay leedahen waa sax xujo taxliil iyo taxriim baan ka hadlaynay laakiin waan qabnaa fadaa'il lacmaal markii la gaari iyo sunan inay baabul xadiidka daciifka la daliishan karo mursalkuna xadiidka daciifka unbuu kamid yahay bay yidhahdeen mar haddii uu yahayna annagu waa waajibna maanaan dhihin waa faradna maanaan dhihin khudbada dhan baaba sunno ahe takbiirtana min baabi owlaa sunanimo kasii hoosaysa waay halkaasay daliishadeeno tadciifka aad daciifi daciifinayso wuxuu un kuu socon nink mar ninkii qaba fadaa'ilulacmaal xataa daciif looma daliishan karo oo ah madhabka imaamu muslim fii muqadimati saxiixii uu ku sheegay in badanoo muxadisiintaan ay qabaan lakiin rag badanoo fuqahiya muxadisiina baa dacfiga aan aadkahayn qaba sida ibn xajar casqalaan raxmat ullaahi calayhi uu ku sheegay sharaxa nukhwat lfikra nusrat nadarka ah shuruud bay u xidheen shuruuddii way ku dabaqmaysaabay leeyihin iyagu doodooda wayundabu waxaa sunno ah maalinka ciidda in lasoo qabaystaa sunno qiyaasan cala aljumucati jumcadaa looga qiyaasanayaa iyo asarka ka soo arooray ibnu cumaro aaaar wax laa naclamu lahu mukhaalifan ay dhaheen inuu maalinka u qabaysan jiray bacdu aaaari asaxaaba iyo qiyaas cala aljumuca baa loo daliishaday wayadkhulu wuu soo galaa waqtuhu qabayska waqtigiisu binisfi leyli habeenka nuskiisa hadii la gaaro dambe maadaama qasadku uu isu nadiifin ijtimaaca uu yahay salaaduna xilli hore la tukanayo intaa tabkiirkii loo degdegay salaada ka daahir ahayd habeenka gelinka dambe haddii aad qabaysato waktigii qabayska waad haysaa mar kastoo salaada ka hor aad qabaysato salaada iyo inta udhaxaysa nusfuleylka oo dhan baad qabaysan kartaabay yidhaahdeen maxaana loo daliishaday waxay dhaheen ciidda dad baa banaanka ka imanaya dad baa tuulooyinka ka imanaya dadku way soo lugayn jireen inay usoo qabaystaanna waa la rabaa haddii bacda alfajri ha qabaystaan la yidhaahdo salaaddu sooba gaari maayaan halkaa waxaa laga gartay sunnadii qabayskan inaad la timaado salaadana soo gaarto waa in wakti lagu siiyo min nisfi leyli dheh marka wa fii qowlin wuxuu leeyahay bilfajri fajarku inuu soo galo waye maalin ciideed baa loo qabaysan maalinta sharcigaana uluucu fajri buu ka bilaaban marka sidaas weeye qowlkaan wuxuu ku salaysan yahay wataayubu in la cadarayso cadar laysa soo mariyo lassoo carfiyo iyo watazayunu in laysu soo qarxiyo kaljumucati sida jumcadoo kale iyadana loo baahan yahay arrinkan in laysu qurxiyo ah dadkuna isu imanayaan ilaahi subxaana wa tacaala bay u daliishadeen qowluhu tacaala iyo qisadii nabi muuse markuu ka hadlahayey iyo fircawn iyo maalintii garanka iyo dooda loo ballamayey qaala mawcidukum yowmu ziinati wa an yuxshara annaasu duxan waa curfi caadow xataa siyarlambiyaai hore bay ka mid ahayd bay dhaheen nabiga muuseaba leh maalinka la isa soo qurxiyay inoo tahay nabiganana calayhi salaatu wasalaam cumar baa usoo gaday dhar xariiroo isku joog qurux badan markaasuu nabigu wuxuu ku yihi rasuulka ilaahayow waxaan kuugu soo gaday jumcada iyo ciidaha inaad u xidhato iyo wufuudda markaasuu yihi haadaa iyaabu man laa khalaaqa lahu xariir waxaa xirta qof aan aakhare nasiib ku lahayn nabigu mabday in laysqurxiyo ahaa ma diidine wuxuu diiday uun waxa la isku qurxinayo xariir inuu yahay bay yihaahdeen waxaa kaloo laga qiyaastay jumcada nabigu wuxuu ma dhihin midkiin ma dhibteen haddii uu awoodo inuu laba jumlaba maraye dhar gaara jumcada u samaysto siwaa thawbay mihnati dharku ku shaqaysanaya dhar aan ahayn ciiddana ijtimaacii bay leedahay cadarka in laysa soo mariyana nabiga ala xadiidkii jumcada buu isagana ka mid ahaa ee raacay wa ficluhaa in la sameeyo bilmasjidi lagu tukadaa afdalu fadli badan wa qiila waxaa la yidhi bisaxraai banaanka yaa fadli badan ilaa licudrin cudurdaar maahane shaaficiyadu waxay yidhaahdeen salaatul ciidka masaajidaa ka fadli badan banaanka waayo masaajidu afdalu biqaaci weeye meel u fadli badan ilaahayna adduunka masaajiddu ugu jecel yahay salaad baana la tukanayaa masaajidda waxaa la yidhi nabigu alay slam masjidkiisii oo jooga soo kii banaanka u bixi jiray waxay dhaheen daruuraa jirtay xaajaa jirtay laba ka kooban kow dadkao dhan markuu isu yimaado masjidku qaadi maayo meel wada qaadaa fiican talabaadna alxuyadu iyo in la keenaa la rabaayo sunnaho iyagana masaajidka ma soo geli karaan waxaa lagu yidhi alxuyadugii sooma joogaanu weligood ciid kasta in la keeno looma baahno oo markaa kadib masaajka aanay soo geli karin marka fuqahada shaaficiyadu tafdiilkii masjidka asalka ahaa dadka hadduu u waasac noqdo bay uga jeedaan laakiin nusuusta dalaa'ilka haddii la yidhaahdo wajkanaa daliilan xoog badan wa qiila bisaxraai ilaa licudrin cudurdaarna u yimaado meel lagu tukadaaba la waayey oo banaana ama roobab baa yimidoo banaankii oo dhan biyo iyo daad iyo roob baa lala tegi waayey ama nabadgelyadii baa xumaatay duruuf hadday keento in meel kaleo lagu tukadoo banaana la waayo dee masaajidkaa lagu tukano salaadii la dayn maayo laakiin sida raajixa ah nusuusta iyo hadyigii nabigana ah daliil ahaan waqiiladaasaa xoog badan ka madhab ahaanna waficluhaa u afdalugow wayastakhlifu wuxuu bedel dhigayaa oo wakiilanayaa man yusalii cid tukita bidacafati dadka taagta daran dad taag daran oon banaanka lagu tukanayo iyo meesha la aadaya aan soo gaari karin hadday jiraan hadday meel shuyar durugsan tahay dadkuna aynan soo wada gaari karin meeshaa u dhow dadka dhexdiisiiyo masaajidka ah inta waayeelka iyo inta taagta daran iyo inta xanuunsan qof buu imaamku u reebayaa dadkaa tukiya dadka intiisa kalena meeshaasaa laysla aadaya oo lagu soo tukanayaa waayo cali radia allahu canhu a ardaahu baa arrintaas sameeyey wayna ka asaxday buu imaamu nawowi leeyahay inuu cali sameeyey markuu musallaha aadayey inuu qof u reebay dadka taagta daraneen musallaha soo gaari karin adigu tuki markii basra uu joogay wayadhabu waa tegayaa fii ariiqin jid buu qaadayaa markuu sii socdo wayarjicu waana soo noqonayaa fii ukhraa ariiq kaluu ka soo noqonayaa nabigay ka sugan tahay sala allahu alayh alih wasalam si imaam bukhaari iyo kayrkii warinaya xadiidka jaabir nabigu ciidda hadduu aado yobaanici hadduu yahay khaalafa jidku kala duwi jiray si socodka iyo soo socodka laba jid buu kala qaadi jiray maxay tahay xikmadda ku jirta daliilkeedu saa ha ahaadee culimada qaar waxay yidhaahdeen laba xikmaa u badan intay sheegaan qolana waxay yidhaahdeen markii jidkaa aynu saa uga sii soconno ummad ilaahay baa shicaarkii arka islaamka markaan soo soconnan jid kale kasoo gadoonnana ummad kaleoo fara badan baa arkayo shicaarkii ciiddiiyo islaamkiiyo ciiddoodii ummad badan baa baranayo gaari nooc min adacwa ka mida wey qolana waxay yidhahdeen maye meeshii aada martay sii socod iyo soo socod dikri ilaahi baad usii socotoo ka soo socotayo way ku marag iyo markhaati furi markhaatiyada bata waayo marka inay labadoo la isku daray noqoto markhaatiyana la batanayo shicaarna lagu muujinayo isma diidayaan labada xikmadoodoo wax isdiidan maaha labadaba way noqon karaan wuxuu yidhi wa yubakiru dadka goynaha guudi way kallahayaanoo horay bay usii tegayaan sidaasayna saxaabadu ahaan jireen si uu qof waliba majliskiisiiyo boos u qabsado imaamkii in la suganay u noqoto wayaxduru limaamu imaamku wuxuu soo xaadirayaa waqta salaadii xilliga salaada uu gelayo sida nebigu yeeli jiray sala allahu alayh alih wasalamo xadiidkii abi saciid iyo keyrkii waxay tilmaamayaan nabigu markuu soo istaagay uu hadlayo wuxuu yidhi awalu maa nabdau bihi waxaan ku bilowna waxaa u horeeya inaan tukanno saa darteed imaamku intuu yimaado inuu wacdiyo oo khudbeeyo oo meesha hadlo oo safka ka qayb galoo takbiir qaado sunnadu sidaa ma aha waa inuu soo soo daaho marka uu yimaadana horay salaada laga galo waa sunno haddii wax kala sameeya waa dembi maaha wa yucajilu wuu dedejinayaa fi adxaa salaada ciiduladxada horay baa loo tukanayaa firigana waa la yar dibdhigayaa amaa waxa firiga loo dibdhigayo waa dadku inay wasoo wax soo cunaan baa sunnaha saan arki doono firadii inay bixiyaan baana wanaagsan qabla salaati alciidi marka salaada waa la yar dibdhigayaa si ay arintaa usoo sameeyaan ciiduladxaagana xoolihii waaynan wax cunin baa sunno ah ay afhaystaan xoolihiina salaada kadib baa la qalayaa marka siay durbo ugu fududaato dadka horay salaada waa la dadejinaya iyadana labadaasaa ku kala jirtay yidhaahdeen nabigana calayh salaatu wasalaam waa saasaa ka sugan nin saxaabada kamida baa maalin salaadii ciiddoo la yar daahiyey buu yimid markaasuu intuu fiiriye waktigu wuxuu yidhi xilligii nabiga waktigan ciidda waanu ku kala dareeri jirnay buui wataan kala dareeray ahaan jirtay qultu waxaan idhi wayaakulu wuu cunayaa fii ciidi lfiri ciid lfiriga qabla salaati salaada ka hor wayumsiku wuu af xiranayaa filadxaa ciiduladxada salaada inta ka horaysa ciiduladxada maadan soo soomanayn caadadiibaad khilaafaysaayo afkaad xiranaysaa si haddii aad udxiyo gowracdana iyadaad wax uga cunto ciidulfitrigana si maalintaa inaynan maalin soon ahayn la ogaada salaada ka hor waad soo afuraysaa waxbaad afka ku soo dhufanaysaa timir baa fiican inay tiro isdheer tahay oo watar tahay baana fiican timirta waxaa ugu fiican nooca rutabka haddii aad weydana timirta kale ood watar ka dhigto haddaad timir weydana waxaa nabigu kaso ka timid inuu yihi xasaa xasawaati min maayin biyuu ka kabanaya calaa kulli xaal walow xajara wey ilqam walow xajaran waxuna ha dooni ha noqdee afka wax kusoo dhufo hadda wax kala weyda wayadhabu waa tegayaa maashiyan isagoo socda bisakiinatin xasiloonaan iyo deganaan xadiid waxaa ku jira sanadkiisa dacfi ku jiro cali laga warinayo asxaabu sunanka qaarkoodna warinayaan tirmidina waa xadiid xasana uu leeyahay xadiidka wuxuu leeyahay cali radi allahu canhu ardaahu min asunati waxaa kamida an yakruja lilciidi lilciidi maashiyan ciidda lugu inuu ku aado wa an yakula hayan qabla an yaruj ciid firigii wey intaadan bixin aad wax cunto xadiikaas iyo nabiga hadyigiisa ala slam oo lugayn jiray ciidda markaad aadaysa waa qiyaasan cala jumucati saynu soo marnay baa sunaa inaad lugaysaa sunaa si socodka gaar ahaan bisakiinatina cumuumkii salaada haddaad timaadaan baa loo dariishanaya faatuhaa tamshuuna ha soo ordina qofkiin salaad buu ku jiraa intuu soo socdadii wey walaa yukrahu naflu sunno karaaha ma aha qablahaa qabla salaati ciidi la iska sunaysto ligayri limaami imaamka cid aan ahayn imaamka mooyeen dadka inta kale inay sunno iska sii tukadaan karaahiya ma aha waxaa nusuustu ku soo aroortay waa nabiga sala allahu alayhi wasalam in la yidhi fasallaa ragcatayni lam yusalli qablahumaa walam yusalli bacdahumaa waa imaamkii nabigu alay slam wuxuu tukan jiray salaada ciidda waxna kama horeynin waxna kama dambaynin dee isagaaba markuu yimaado salaada bilaabi jiray nabigu ma samayn jiray maqaamkiisina maqaamkii imaamkaa taagan dadka intooda kale waktigan furan iyo cibaadadan furan sunankii mutlaqaha waa isaga furan yihiin dheh saasay leeyihiin nahyina kuma soo aroorin tarkigana keligii nahyi faa'iideyn maayo tarkigana imaamkuu khaas ku ahaa imaamkana sidii baa sunnaho wallahu aclam kadib wuxuu yihi faslun yundabu waxaa sunnaha atakbiiru in la takbiirsado biquruubi shamsi qoraxi hadday dhacdo laylatiyal ciidi labada habeene ciidda habeenka ciidulfiriga iyo habeenka ciiduladxaga haddayba qoraxdu dhacdo oo habeenkii ciidda maqrib soo galo oy bishuna sugnaato maalinka firigaa tan kalena toban inay tahay la habeentaas habeenkaas in la takbiirsadaa sunnaa fi lmanaasili guryaha waruqi jidadka wlmasaajidi masaajida iyo walaswaaqi aswaaqda birafci sawti iyadoo codka kor loogu qaadayo amaa ciidulfiriga ilaahay baa yiri bay dhaheen walitukmilu lciddata walitukabiru llaha calaa maa hadaakum inaad ciddadii ramadaanka dhammaystirtaan ilahayna u takbiirsataan ciiddii ramaa ciddatu ramadaan waxay ku dhammaatay maalinkii ugu dambeeyey qoraxda inay dhacday manaday dhammaatay walitukabiru llaha inaad takbiirsataan ciiduladxaagana qiyaasan calaa ciidi lfiri waa looga qiyaasanaya takbiirtan laga hadlayo waa takbiirta mursalka ama mulaqa la yidhaahdee habeenka ciidda ilaa salaada laga galo waxay leeyihin labada ciidoodba way wadaagaan saadayse kuu dhaco ilaa salaada imaamku ka galo takbiirta waa la wadayaa labada ciidoodba wixii ka dambeeya iyo jusiye inta ka horeysa lafteeda saamaynaysa oon arki doona ay ku kala duwanaan doonaan arrintaasna waxay u daliishadeen ibn bayhaqi iyo rag lamida ah. xadiid uu leeyahay qaraabaha ku jirta laakiin sanadkiisu aanu xumayn aar ibn cumar radi allahu canhu wuxuu leeyahay kaana yukabiru laylat alfiri xataa yaqduwa ila lmusala habeenka ciidulfiriga wuu takbiirsan jiray ilaa subxi musalaha uu ka aado sanadku haba fiicnaadeen laakiin bayhaqi wuxuu leeyahay dikru laylati ariibu fiihi ariibu in laylat lfiri la yidhaahdo ariib wey riwaayada mashhuurka ibn cumar radi allahu canhu waardaahu subaxii markuu musallaha aada weeye culimo badan baa marka waxay qabaan in marba aayadda walitukabirulah hadday tidhi wakti nas gaaruu xadideyna aynay jirin laga bilaabay ciid soo gashay ilaa salaada ciidda la takbiirsanaya inahaasay u cuskadeen amaa codka kor in loo qaadayo walitukabirullaha calaa maa hadaakum takbiirta maxaaba lagu ogaan bay yihahdeen iyo takbiiraadkii ciidul adxaa iyo in la kor loo qaadi jirayna iyadana way sugan tahay min hada baabi way leeyihin walahru sida raajixa idaamatuhu takbiirtii maqribkae habeenkii la takbiirsaday inay jirayso la weeye xataa yuxrima alimaamu ilaa imaamkuu ka xirto bisalaati ciidi salaada ciidda oo xilligaasaa la joojinaya waayo salaadaa lagu mashquulayaa takbiirtaana waktigeedu halkaasuu ku dhammaanaya walaa yukabiru xaaji ninka xaajiga ah takbiirsan maayo laylata adxaa habeenka udxiyada bal yulabi wuu talbiyeysanoo isaga taasaa munaasib u ah talbiyaduna markii jamaraadka lasoo gaaro baa talbiyada la joojiyayoo la gooyaa laakiin haddana hadduu takbiirsadaay dhibaato ma laha oo xadiidkii anas baa wuxuu ahaa radia allahu canhu wa inuu lahaa yukabiru mina almukabiru falaa yunkaru calayhi wayuhalilu mina almuhalilu falaa yunkaru calayhi wayulabii mina almulabii falaa yunkaru calayhi ninkii tahliil qaadaya ninkii takbiir qaadaya ninkii talbiye qaadaya midna lalama yaabi jirinoo waa la iska wadi jiray laakiin talbiyadu waxaa la goyn jiray asal ahaan markii jamaraadka tuurashadooda la soo gaaro takbiirtaa haddaba haddii hal la qaado la yihi cod kale kor ha loo qaado hana lagu dhawaaqo haddii la isla hela ka waran fi lmadhab sida imaamu shaafici tasriixiyey fi lum in jamaaci la isula qaada dhib ma laha saasuu leeyahay imaam shaafici raxima allahu tacaala hadday keli kelina way u takbiirsan karaan jamaacana waa u takbiirsan karaan buu filummi leeyahay inta anigu aan garanaya aimatu salaf waa qofka keliya en anigu arka isagoo ka hadlay salban way ijaaban takbiir jamaaciya mala ma la wada qaadi karaa jamaaca ahaan wax maya yiri maba aragba wax waa bidco yirina casr xadii baa waa ugu horeeyey waxaan arkay takbiir jamaacia lama qaadi karoo bidcay noqon culimmahad wax ka horeeyey raggan shawkani iyo zamankooda ma arag imaamu shaafici hadalka uu yihi waxay u daliishadeen xadiidkii umu caiya radi allahu canha ardaaha oo isagana daahirkiisu sidaa tusaya inay banaan tahay sidii mulaqa ahayd ee hala takbiirsado la yirina si kale marka loo eego lama kala qaadin ma keli keli mise koox koox asalkuna waxaa la tawsiiciya waasiciisa inuu iska ahaada wey xadiidku mucaiya wuxuu leeyahay nabigu wuxuuna amray haweenkan guriga weligood ka bixin iyo kuwa cawaatiqda shaqa xataa ka xoriboon hawl loo dirsanin iyo kuwa caadada qaba inaan soo bixinno ay ciidma khayrka xaadiraan wayukabirn muslimiinta la takbiirsadaan wayukabirna bitakbiirihim takbiirta muslimiinta daahirka xadiidkaas ee culamada qaar waxay yidhaahdeen in jamaaci loo takbiirsan karaa laga garanaya alaa kuli xaal waxaa calaamatu istifaamka noqotay aimatu salaf intaa takbiirtuun soo dhici jirtay waa bidca wax yidhi ma lahayaa kolaba anu ma arag qofkii arka hanoo faa'iidayo hanoo keeno walaa yusanu sunno maaha laylat alfitri habeenka fitriga caqiba salawaati salaadaha gadaashood filasaxi sida raajixa takbiiru muqayad buu ka hadlayaa takbiiraadka midna waa mursal iyo mulaqiyo maqribkii ciidda ilaa salaada laga gaaro midna waa si gaar ah salaadaha faradka ah gadaashooda la takbiirsado iyadoo mutlaqii tahay baa lagu dhexwadayaa tun muqayadaho habeenkaas markii maqribka la tukadana gadaashii in la qaado markii cishaha la tukadana gadaashiisa la qaado fajrka gadaashiisana la qaado sunno gaara ma aha leila ciidulfiriga laakiin ciiduladxaa iyadu waa la takbiirsanaya subxi yowmi carafa salaada subax maalinka sagaalaad laga soo bilaabo ilaa maalinkai saddexiyo aad salaada casar laga gaadho bacda salawaat aahaar badan oo saxaabadii iyo salafkaa ku sugan yukabiru xaaju ninka xaajiga waa takbiirsanayaa min duhri naxri mayowmu naxriga ee tobnaad salaada duhur gadaasheed buu takbiirta muqayadkaah ee ciiduladxaaga uu bilaabaya sababtoo intii ka horreysay isaga hawshiisu talbiyay ahayd talbiyadii barqadii markuu jabalaadka tuuranayey buu soo afjaray salaada ugu horeysa ciiddii mursalka ahaydna tii mulaq ahayd takbiirtiina xilligaasay ku dhammaatay tii muqayadka ahayd ee ciidul adxaa ee salaadaha faradkaa gadaashooda ahayd keliya u hartay salaada u horeysana yowmunaxri baa la jooga yowm alxaji alakbare waa salaada duhurdheh wayakhtimu wuu dhammaystirayaa bisubxi aakhiri tashriiqi maayaamu tashriiqa maalinka ugu dambaysa sadex tobnaad salaadeeda subax buu ku dhammaystirayaa waayo salaada ugu dambaysee mina uu ku tukaday ahayd xaajiga takbiirka iyo talbiyadiisuna mina ma soo dhaafi jirin bay ihahdeen waayruhu isagaa midkaan ahaynna ka huwa isagu lamid yahay filahari sida raajixa ciddaan xaaji ahaynna sidiisaasoo kaleeto weeye cala araajixi min aqwaali imaam shaafici raxima llahu tacaala wa fii qowlin qowl imaam shaafici laga soo guriyey min maqribi laylati naxri habeenka leelatunaxriga ciiddu soo gashay maqribkii laga bilaabo buu soo bilaabayaa qofka aan xaajiga ahayn xilligaa subaxana waa dhammaynaya wa fii qowlin min subxi carafata salaada subax maalinka sagaalade carafaa wa yakhtimu wuu dhammaystirayaa bicasri aakhiri tashriiqi maalinta casarka aakhir ayaami tashriiq maalinka ugu dambeeya salaada casar waalcamalu calaa haada camalkana hadda kaasaa lagu dhaqmaa oo isagaa la raacaa buu yiri kaasuuna doortayoo muxaqiqiinta asxaabu imaam shaafici hadalkaasay mareen buu ku leeyahay majmuuca imaamu nawowi markuu ka hadlayo kanuu kutubtiisa kale ku raajaxayaa halkanuu ku daciifiyey walahaaru sida raajixa qaala imaam shaafici annahu yukabiru waa takbiirsanaya fii hadihi alayaami maalmahan lilfaaitati salaad horoo tagtay hadduu tukanayo farad ahayd gadaasheeda waa takbiirsanaya waraatibati sunnada raatibada salaadana gadaasheeda shan farabkiibay dhinac ka shabahdo waktigaasay leedahay iyadana wuu takbiirsanaya iyo wanaafilatu sunanko dhan salaad kasta gadaasheed sunno wey fuqahada qaar ba waxay qabaan salaadaha faradkaa gadaashooda keliya wey wa takbiirta siiqadiis almaxbuubatu ee la jecel yahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allahu wallaahu akbar allahu akbar walilaahi alxamdu takbiirta nas aayad iyo xadiia oo sida loo takbiirsanaya ku asaxay ma jiro walitukabiru llaha un baa la yihi nabigii xilligiisana waa la takbiirsan jiray un baa la yihi yukabiru mina almukabiru un baa la yihi siiqo la qaadi jiray oo aayad iyo xadiid ku suganna ma jirto intaan ogay ahlulcilmiguna marka la weydiiyo waxay dhihi jireen waasicun wey ninba siduu u takbiirsan karo ha isaga takbiirsado intanuu yidhi way u fadli badan tahay dhowr saxaabada ay ka soo aroortay wayustaxabu waxaa sunno oo kale an yaziida inuu ziyaadiyo kabiiran allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kaiira wasubxaana allahi bukratan wa asiila sidaana imaamu shaafici baa doortay oo haddii la shiila way fiican tahay buu ku yidhi fii kitaabihi lum culimmada iyadiina saasaan ka soo gaarnay buu meelaha qaarkood ku yidhi raximah llahu tacaala walow shahida walow shahiduu dadkii hadday ka marakacaan yowma alaatiin maalintii soddonka aynu soo marayn qabla zawaali intaan zawaalki iyo duhur la gaadhina waktigii salaada ciidu bixin biru'yati lhilaali bishii inay arkeen alleylata xalay habeenkii almaadiya ka tegey xalay inay arkeen aftarna waan afuraynaa wasallayna alciidda markaan ciiddaan tukanaynaa haddii maalintii barqadii xilligii ahayd intaan waktiga salaada ciidu dhammaanin dad inoo yimaadaan yidhaahda war xalay baan salaad ciid bishii aragnay oo maanta soon ma aha maanta ciid weeye wakhtigii ciiddu wuu joogaaye markhaatigana waan ku afuraynaa salaaddii ciiddana waan ka gaadhsiinaynaa wakhtigeed intuusan tegin wain shahiduu hadday mara kacaan bacda alguruubi qoraxda markay dhacday maanta soddon baan soomanayn markaan maqribkii afuray in allahu akbarta ku hayno waxay dhaheen maxaad caawa ka takbiirsanaysaan annagaaba xalay aragnaye lam tuqbal ishahaadatu shahaadada la aqbali maayo shahaadadaas la aqbali maayo waxaa ku dhacay waxaa la yidhahdaa taqaadum baa ku dhacay yaqiin bayba usoo gashay shahaadadu in shawaal gelitaankeedii lagu sugo waa dhanni way qaldami karaan soddon haddaad dhammaysayna waa yaqiin soo gelitaankeedu shawaal wayba soo gashay takbiirtii ciiddana waan ku jirnaa yaqiinan bay usoo gashay idinka tiina looma baahno waay wax looga baahan yahay laga aqbala ma jiraan waa suurada labaad aw shahiduu ama waxay markhaati kaceen dheh bayna azawaali waalguruubi xilli waktigii salaadii ciidu tegey qoraxuna ayna dhicin oo duhurkii iyo casarkii bay ka markhaati kaceen aftarnaa waan afuraynaa wafaatat isalaatu salaadii ciidu way inaga tagtayoo berri aan tukanno laakiin qada wey waan qadayn doonaa adaan ma aha yushracu waxaa la jideeyey qadaauhaa in la qadeeyo mataa shaaca goortuu doono fil adhari sida raajixa bacda duhur baan qadayn karnaa bacd alcasr baan qadayn karnaa salaad faaita habeenimaan qadayn karnaa salaad faaita oo kaa tagtay waktigaad u hesha aad qadaynaysa wey wa qiila waxaa la yidhi fii qowlin qowl tusallaa waa la tukan min algadi berri baa la tukan addaa'an salaad waktigeedii joogana wey kolba nabigu calayh salaatu wasalaam waxaa sugan in maalin maalmaha ka mida ah, iyadoo duhuradii la joogo inay dad yimaadeen baadiyaha iyo tulooyinka ka yimid oo yidhahdeen bishii xalay baanu aragnay oo nabigu ogeysiisuu bixiya hala afuro beri haddii la gaaro subixiina xilligii salaada ciidda la tukan jiray xilligiisii kale baynu banaankii u baxaynaa waa tukiyey waana khudbeeyey maalintii dambe xilligaasuu tukaday ikhtalfu adaaan miya mise qadaaan weeye way isu khilaafeen culimmadu raxmat ullaahi calayhim jamiican laba goraba waa la tukan cudurdaarna waa laleeyahay ajirkeedii waad leedahay adigu ama qadaa ku magacow ama addaa ku magacowe eh, waxba bedeli mayso xukunkeedii iyo fadligeedii midna waxba ka bedeli mayso halkaas caawa ku dilan wallahu aclam wa sala allahu calaa nabiyina muxamadi wacala alihi wasaxbihi waslem